ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد baabu sutrati lmusalli baynu ku jirnay baabkii tilmaamayey qofka tukanaya iyo inuu wax ishordhigo iyo inaanay banaanayn in la hormaro ka hormarayana inu iska joojiyo وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال قاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wxau hi إdا صلىa أحadكم midkiin dad yahow haduu u tukanayo إilىa شhayin شhay haduu u tukanayo xaggii yasturhu min الناas dadka ka qarinaya wax dadka ka hakinaya oo sutro la yidhaahdo markuu xaggiisa u tukanayo fa araada axadun qof uu doono an yajtaaza inuu tallaabo ama gudbo bayna yadayhi hortiisa oo sufradii uu dhigtay inuu ka soko maro hadduu qof doono falyadfachu ha iska joojiyo ha iska riixo fain abaa haddii uu diido qofkii meesha marayay inuu joogsado falyuqaatilhu hala dagaalamo fainamaa huwa shayaan waa shaydaan qofka halkaa maraya muttafaqun calayh wa fii riwaaya faina macahu alqariina waxa wehelinaya shaydaankiibaa wehelinaya qariinkiisii oo kakan oo kugu soo riixay ayaa wada labadoodaba adna isla riix xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qofka musalliga ah ee tukanaya ee samaystay sutro xaggeeda uu tukado haddii uu imaam yahay iyo hadduu yahay qof munfarid ahoo gaar u tukanaya cidda hortiisa maraysae sutradii uu dhigtay soko maraysa inuu iska joojiyo haddii uu diidana hala dagaalamabaabu xadiidku leeyahy waa shaydaan sida uu shaydaan u yahayna riwaayadaa kale ayaa fasirtay oo waxa ay leedahay shaydaan baa wehelinaya qariinkii qofka ku ladhnaa ayaa riixaya oo kugu soo tukaan tukiyey iskaaki waaya waa ciladii sababta qofkan loo joojinaya wey waa la weheliyaa qof caadi aanu ahayn waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa qofku marka uu tukanayo haddii uu yahay keli iyo hadduu imaam yahayba waa inuu sufro samaystaa salaadu ama faral ha ahaato ama sunno ha ahaato haddii qofka laakiin la tukinayo isaga waxa sufro u ah imaamka sufradiisa inama alimaamu junnabu nabi uri calayhi salaatu wasalaam imaamku waa mid lagu gaashaamanayo ibnu cabdilbar caalimka weyn ee la yidhaahdo ibnu cabdilbar ee labada kitaabee tamhiid iyo istidkaar leh waxa uu leeyahy laa khilaafa bayna alculamaa ana alma'muuma laa yaduruhu man mara bayna yaday qofka ma'muumkaa isaga haddii la hormare la tukinayo dhib ma jira buui kan ma'muumkaa ah ee la tukinayo isaga sufro waxa ugu filan ta salaaddii inay ka burto way ka ilaalinaysaa qofkii hormarayay waxba joojin maayo ehm, aygii iyo dameerkii xasina ka sari maayo hadday dhacdo qofku isagoo sutra leh ama ha ka dhigto gidaar ama wax mutanaqilahoo guurguuraya ha ka dhigtee oo qofuu doono inuu hortiisa tallaadana xadgudub buu tixgeliya xadiidka inuu yahay qof saailahoo kale ha iska jooji waayo hadduu joogsan waayana hala dagaalamo laakiin dagaalkaas maaha dagaal qofka la doonaya lagu dile waa la joojinaya saa darteed sidii saailkii soo weeraray oo kale yadfachu alakhafa bilahaf wuxuu ku joojinayaa kolba shayba shayga uu ka saalan yahay gacantuu udhigaya hadduu soo jiidayo iskaakinaya haddii kalena dee ilaa hadday kalifaysa inuu qabsado xaggaa isaga tuuro salaaduna waxba ka noqon mayse dhaqdhaqaaqa faraha badan waa loo saanaxay waa loo saanaxay waajmacuu calaa anahu laa yuqaatilu bisilaax meesha se ma qabato in dee hub aada qaadato inaad bakoonad soo qaadato sidii soomaalida aada madaxa iyo wejiga kala eegato taasi meesha ma la ega la dili maayo qof waa la iska hakimaya waaya xikmaduna waxa weeye loo joojinayo qofkane loo day waa inuu ku hormaro ana alcabda idaa qaama yusali faina araxmata tuwaajihu markuu qofku tukanayo ilaahay naxariistiisoo burqanaysaas kusoo jahaysanaysa marka waxaan ku hormarmaraya iyo dadkanuu shaydaanku wadaana taasay duulimaad ku yihi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa qaama axadukum fi salaati falaa yamsaxi alxasaa faina araxmata tuwaajihu midkiin marka uu tukanayo ciidda iyo meelaha ayuu ku inuu dhulka masmasixin ilahay naxariistiisiibaa soo waajahaysa waxaynu tukanaynan u camal falayna anagoo naxariista alleh si aynu helo waaya sidaa darteed haddii sutradii caynka ay noqotay waxaa haboon inuu qofkii ku dhawaado oo aanu ka fogaanin sidaynu marar badan soo tilmaanay sutrada laftigeeda waxa wanaagsan sida uu tilmaamaya afar marfuuco miqdaad ibn aswad uu warinaya abi daauud ku sugani inaanu qofku salaanta siinini midig iyo bidix dhanuun uga yar baydho wuxuu leeyahy miqdaad maa ra'aytu idaa sallaa ilaa cuudin aw cumudin aw shajaratin ilaa jacalahu calaa xaajibihi alaymani aw ilaysar markaa nebiga arkay isagoo sufro u tukanaya barbar buu ama garabkan bidix buu siinayay ama garabka midig laakiin salaanta kuma beegay waxaa suuragala waxani in ama aada ku kufto maqaadidu timaado oo indhaha uu kaa rido ama hadduu wax dheer yahayna wejiga kaaga soo dhaco ama u egaado wixii loo sujuudaya oo kale waxyaabahaasi si ay meesha uga yar baxaan ayaa dhinac la yar siinaya waaya imaamu nawowi waxau yihi laa aclamu axada min alfuqahaa qaala biwujuubi hada daf bal saraxuu biannahu manduub maan maqal buu i culimada fuqahada ah cid ku sheegtay sutradaasi inay faral tahay laakiin inay sunno tahay bay u bateen وعn abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi idaa sallaa axadukum midkiin marka uu tukado tukanayo falyajcal ha yeelo tilqaaa wajhih wejigiisa hortiisa shay-an waha yeelo fain lam yajid haddaanu helinna falyansib casaa un ha taago fain lam yakun haddaanay ushaasi jirinna falyakhua khadan khad ha jeexo uma laa yaduruhu ma dhibayo man mara cidda marta bayna yadayhi hortiisa wixii sutradaa ka dambeeya akhrajahu axmed wabnu maaja wasaxaxahu bnu xibaan walam yusib buu ihi ibnu xajar muu sida sawaabka ama man zacama cidda sheegtay annahu xadiidkani mudari inuu isbaraambaro uu isku dhacdhacay cidda sheegtay ee daciif ku sheegtay may asiibine bal huwa xasan xadiidku waa xasano waa la daliishan karaya xadiidkani waxa uu nagu soo kordhiyey in ay noqon karayso sutro sutradu dee waynu horeynu soo marnay inuu qofku wax taaganoo maal koorahan lagu tiirsanya muakharatu rax xaggiisa dambe oo kale see xoogaas uxuliya wixii lamida kor u taagan inuu ay wanaagsan tahay qadarkaa inuu leegaado ama ka dheeraado hore inuu soo aragno laakiin intani w waxay kordhisay ushii iyo murjinkii iyo takidii iyo wixii haba dhuubnaadee inuu isaguna suro noqon karo waxay sii kordhisoo kale riwaayadani wax dhulka ku baaba'san oo calaamadihii inuu noqon karayo sutrad maala dee jeexidii waa wax dhulka ku baabaaso markaa dee meeshii la jeexi karaya ee dee ciid iyo banaana weyi haddii dee sideennan oo kale ay tahayna waxaa suuragal noqon kara qofkii inuu ama kutub hortiisii dhigo ama xataa cumaamadii dee inuu saa u dhigo sida loo dhigayna waa kaa shaarixu tilmaamayo sida hilaalka oo kale bisha isaa loo soo yaro goobo sida amixraabta oo kale inu qofku saa usoo yaro goobo waayo intaasay riwaayadani kordhisay oo runtii faa'iidadeeda leh waayo wax badanoo dee qofkii markuu halkan ku tukanaya uu qaadqaada uma hawl yaree waxyaabaha fudude dee qofkii tusinaya inay dadka ka hakinayaan ayaa suuragal noqon kara maa yuukhadu min alxadiid waxaa xadiidka laga faa'idaysanayaa istixbaabu sufrati bayna yaday lmusalli wa ta'kuduha aada bay u muhiimtay arrintaas amarka ku soo arooray baa dee aada u badan shay kastoo muuqanayay noqon kartaa ka wanaagsan horeynu usoo marno kaa kor u dheer wey haddii kalena xariiqa iyo usha ayaa waxaasu ka dhigi karaa walafdalu an yakuuna muqawasan kalmixraab waa sida bisha inuu saa usoo yaro godo waaya qaala abu daawuud samictu axmeda yaquulu can ilkhai mila alhilaal waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wixii xagga ka shisheeye sutradaa maraa inaanu waxba dhibayn kaasi waa manduuqi mafhuumka ka hoos baxaya laga faaidi karaa waxa weeye wixii sutrada sukadeeda maraa inuu dee dhibayo salaadiina kama burinaye waa nuqsaaminaya ajrigii baa yaraanaya waaya taasi baa markaas xadiidkuna sutradiibu aada usii adkeeyay oo mar labaad ku celiy qofka isaga la tukinayana dee horeynu usoo marnay xadiidkii ibnu cabaasna eh, lahaa dameer baan fuushanaana waa si aad sidaya sutrada maamuumku inay imaamka uunu tahay ta imaamku isaga sutra ay utahay wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa yaqdacu asalaata salaada ma goynayo shay-un wax jarayaa ma jiro wadra-uu iska hatiya oo iska deerifeeya iska joojiya mastadactum intaa kartaan cidda idin soo jiidaysana iska joojiya xadiidku waxa uu sheekhu yihi akhrajahu abu daawud wa fii sanadihi dacf sanadkiisana dacfi baa ku jira daciifun jiddan iyo waahin bimara iyo ereyada aada arkayso iminka fii sanadihi dacfun hadduu yidhi dacfigu ma weyno wey lidaalik ayaa xukumka xadiidku noqday marka dariiqooyin dhowra la sheego lahu duruq laa yanzilu biha can rutbati اlxosn marka xadiidka darajadiisu waa xasan saa uu shaarixuba ku xukumay waxyaabaa aada u xoojinaya waxaa ka mid ah ila xadiidku waxa uu tilmaamayaa salaadii cidda had iyo jeer horteeda martaa xataa sutrada sukadeeda hadday marto isagoo bilaa sutraa haddii uu qofka la hormaro inaanay salaadii burayn ayuu xadiidku tusinaya waxaa sii xoojinaya xadiidkii saxeexeynka ku sugnaa caaisha radia allahu canha ee ay leedahay nabigaan hor horjiifi jiray isagoo tukanaya muruur may sheegin laakiin horjiifkaasa sheegay aarka qayb kale qayb bay markaa caaisho hadal ay lahayd baa la socdo waxay ka xanaaqday xadiidkaa isaga ah dadku ay sheegaan iyadu malaa aanay maqal dameerkii iyo islaamtii iyo baabkaa la isku wada daray saddexdaa baar ayd iyo dameeridaa nagu dhex darteen bay tii xaggaa nagu dhex daraysaa waxaanu aragnay nabiga caleyhi salaatu wasalaam annagoo horjiifna uu tukanaye waxna laguma odhan jirin ka kaciyo ka joogtoona marka xadiidkaasina waxyaabaha xoojinayuu kamid mid yahay salaada waxba ma buriyaan wax goynayo oo qofka maala hadduu la hormaro ma goynayo iska hakiyana wixii idin hormaraya iska joojiya marka haddii la isla akriyo nusuustii hore sutrada dhiirinaysa iyo kan sutradu waa shay manduuba mustaxaba oo fiican laakiin haddii qofkii oo ama ah suhrana ama dilaasaraa la hormaro salaadiisii ma burayso mubdilaadka salaada buriya ayaanay ku jirin horumarkaas aimada qaarkoodna waaba ka sheekh si yar waxau ihi daahiru hada alxadiidi ana salaata laa yaqطacuha ayu maarin amaama almusali walow lam yakun lilmusali subra waana inuu qofki iska dafciyaa xadiidkuna waxa uu ka hor imanaya xadiidkii abidar hore inuu soo marne dameerka ayga gabadha saddexdaasiba inay goynayaan sheegaya waaya marka in kuwa in lagu fasiro ayay noqonayaan xadiidkaa hore saxeixa la idhaahdo goyn maayaan laakiin ajriga yaraynaya saddexdaasoo kahormar ah goyn maayaan ajrigiiba yaraynaya faa'idatun asutra mashruucatu lilmusalli wa kariha alculamaa culimadu waxaanay jeclaysanin istiqbaala naarin wa siraajin wa suuratin wa najaasatin wa baabin maftuuxin wa naa'imin wa kaafirin wakayri dalik kuwayaalaha markaad tukanaysa inay hortaada yaalaan ma haboona dabkaa horbaxaya wax iftiimayo shamaca sawiro meeshan hortaada yaalla nijaas soo kabacaysa albaab maftuuxo kugu soo furan mid hurda iyo mid gaal ka caasho si ay ka odhan doonaan mooyaane mid hurdaa iyadana waa taa sheegtay in hurdaysay qaarkoodna dee waaba munaasib oo shamaca iyo naartaa baxaysa iyo dad baa u tukada ama markaa si aanu qofkii ugu egaano nijaastiina dee way kusoo dulduuli kartaa albaabkan furanna dee fudhuu baa lagaga soo odhan karaa waxbaa kaga soo bixi karaa lidaalik bay haboon tahay in imaamku laga xidho albaabkan hore jaamaca dhowr iyo sagaahanki iyadoo imaamku uu tukinayo ayumu nin waalani ka soo galay albaabkaaso imaamkumu ku dhegay <laughs> garbaduubun buu uqabtay waxba muu yeelin ile waalidaa kala nooc nooca ah. dadkiina wuu tukanaya si alla si uu yidha ma rukuuci karo ma sujuudi karo ma dhaqdhaqaaqi karo shaydaanku wuxuu u waxyooday un xeji <laughs> nin xoog lu ahaayoo dhan buu isaga tura u iska furfuray u sii wateeyey waa arrin adag wey waa meelihii cumar laga dilay radia allahu canhu hadii lagala soo galay <clears throat> waay intaas waa taa waxaynu ku dhex jirnay shuruudii salaada shuruudda salaada waxaa ka mid ah, ah shay dhuuxeeda iyo lafdhabarteeda iyo dhadhankeeda iyo nuxurkeeda ahoo oo la ydhaha alkhushuuc cibaadadu markay dhadhan kuu samayso ayaad khushuucday dhexdeeda hadii aanay dhadhan kuu samayninna ilaa khushuuc baa tahay <clears throat> maadaam cibaadadan ay ilaahay lagula xidhiidhayo xidhiidhkeeda waxa qurxiyo hagaajiyo oo dhab ka dhiga in uu qofkii dareenkiisa ilaahay qaabiliyo uu soo jeedsado alkhushuuc marka khushuucdaasi ayaa mararka qaarkood haddii la waayo oo waxyaabaha badan uu tirin doono kitaabku mid ka midihi ah uu kaa kaxeeyo khushuucdii oo heerarka aynu sheegi doono qaarkood khushuuc la-aantu ay gaadho salaadii way buraysa sidaa darteed buu halkan sheekhu ukeenay ibn xajar raximahullah maadaama khushuuc la mararka qaarkood ay burin kartaba salaada inaad gashana aan lagu ogolayn inaad kusii jirtana aan lagu ogolayn waxay noqotay mid shuruudda in lagu dara haboono baab lxafi cala alkhushuuci fi salaa had iyo jeerna nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisii marka la sifaynayo kii asxaabta kii aimadii ajiladahaee waaweynaa iyo salafkii waxyaabaha ugu qiimo badana lagu ammaanaa waa khushuucda wey lidalik ba khushuucdaasi waxaa lagu tilmaamayay marka ay helaan ee ay u dhaadhacaan waxay gaari karayeen heer la odhan karo qofkan in miyirkiisu uu tegey ama uu ku dhowaaday inuu meel kale u gudbay lidalik baa caliy bnu xusein zayn اlcaabidiin raximah llah oo cibaadada caan ku ahaa ayaa tarjamadiisa in fara badan khushuucdiisa iyo muuqaaladay lahayd ayay culamaa suluuku aada usoo naqilaan maalin maalmaha ka midaba isagoo tukanaya ayay ku soo dhacday hal dee dergado la yskaga jiray abeeso weyn ayaa halkan ka soo dhacday oo dhinaciisaa ku dhacday meel inamadiis laba inan oo u dhalay ay hurdeen marka waxaa la leeyahay alxayata alxaya adeesada adeesada inamada ka qabay qarinina maba u joojinninba isagu iyo salaadiisii unbuu iska watay dadkii hadhadlayay baa usoo gurmaday oo baashii ka farsameeyey waad garan karaysaa inaan fadhi baradi inuu ag fadhiyo adeesaad sheegaysa haddii la yidha dhuxunkureebka ka ilaali innaga markaasu dee eh, wuxuu u samayn lahaa gurmad mar kale isagoo tukanaya aqalka gubtay baa la ydhaha dabeedna waxay leeyihiin annaara naara yabna rasuulillaah inankii rasuulka dabka dabka gurigii waa gubanaya dabeedna kamuu bixin salaadii ilaahayna waa ka baktiyey waa laga farsameeyey markii la weydiiye salaadii uu ka baxayna wuxuu hi wallahi idinku tanaa ka hadlaysaan aniga si aakhira way hortaagnay idinku intaa tan ka hadlaysaana leedihiin iska ilaali aniga naar si aakhiro ayaan ka baqaye hortayda ka baxay nabigana calayhi salaatu wasalaam waa si aynu soo marayna khushuucda heerka uu ka gaadhay kaana kaana fii sadrihi aziizun kaasiizi mirjal laabtiisa waxaa ka baxaya guux iyo kurkurta dherigoo kalaa dherigana kurkudha waxaa ka keenay karka marka karka khushuucda ayaa ka keenayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam <clears throat> waay axadu aclaami salaf waanilaaway magaciisii ayay ku sifeynayeen isagoo sidaa u tukanaya in alaabtiisii halkan u taalay buu tuughaarsay tuugsha la yaqaanay kan inaanay khushuucdii soo jeedinayn ayaa alaabtii iska gurtay maba u dhaqaajininba wuu eegayay laakiin muraayadda ilaahay buu daalacanaya marka tan ninkan agabka guranayana ma eegayo oo ma arkayo sidii buu ninkii alaabtiisii kula tegay adigana inta aada taagan tahayda waxa aynu bacda usugana ilaalinaynaaba waa labada kabood beerka beerkaasi <clears throat> inta uu xagga dambe yaalo khushuuci ma jirto waayo marka dhadhanka salaada iyo cibaadada iyo macaankeeda wey waxa walixbaari lqalbi fi salaati asbaabun minha waxyaabaha qofka ka saacidi kara inuu khushuuco salaada dhexdeeda waxaa kamid a ah alisticaadatu billahi tacaala min ashayaani arajiim inaanu isticaadada ilaawina mar walow istaagayo markuu qira akhriyayaba ilaahay uu ka magan ka dayrsa ka laynagu salido shaydaanka waxaa ka mida ah tadabur alqira'ati fi salaati wa anwaaci dikri fiiha qofku qur-aanka la akriyayo iyo ka uu isagoo akriyayaba inuu aada u dhegeysto iyadoo dabcan ay ka horeyso dee inuu macnihiisana barto qur-aanka ila haddaanu qur-aankii kuu dhadhamaynin haddaanad macnihiisii garanaynin aada uma dhugan karayso waxaa ka mid a istixbaar cadamat illaahi tacaala wa ana almusalli yunaajiihi mutawajihan ilayh inaad dareento ilaahay weynaa inaad hortaaganta oo aanay aanu kaa mudnayn inaad ka jeedsata iyo iyo inaad dhulkaaga kala u carowdo midna waxaa afraad oo kaa saacidi karaysa inaad qalbiga kusoo xaadiriso inaad ilaahay u baahanta faqiiraa tahay adigoo masalan qof mas uulo u baahan oo muraadkii aada la baadi doonayseed muddo la daydayaysay maanta la helay dee janiskaa ma qof mas-uulaad muddo dheer kuyuu ugu soo jirtay masalan waxbaa kaaga xidhnaa waxaa wuxuunaad la doonaysa inaad maruun horgeyso si quman aad ugu gudbiso la hor timid aadna waad ugu baahanta in weliba sida ugu waafisan aad u gudbiso uu kaaga aqbalona waad xiisaynaysa dee taa ma fudaysatid ee qofku isagoo indhaha fataatiir ka dhigaya oo aada usoo eegaya ayuu dabeedna ku celcelinaya oo uu rakisaya wixii uu sheegaya gudbinaya intuu kari karo macaanayn karo ilaahay boqorka aada u baahnay ee xaajadaada la baadi doonayso baad hortaaganta waxyaabaha ka saacidi kara waxaa ka a ah xasru nadarihi fii mawdici sujuudi qofku meesha uu ku sujuudaya inuu eego oo sida nusuusta soo socota ay qofka u diidayso ishiisu waa inaanita gorgorkoo kale noqon inaanay wareegin marka salaada aada gelayso wax la yska kari karayo maaha kolle waa inaad iska soo riftaa oo aada iska jarjartaad masaajidka dabadiisa wixii garbaha ku haystee kugu xeernaa waxaad dad weydiinayso wixii lagu weydiinayo wixii aada xisaabinaysay wixii qalbiga mashquulinaya waa inaad iyadana isku daydaa bal in aada iska rifto dahaba jumhuuru lculamaai ilaa sixati salaati waijzaa'iha walow qalabat calayha alwasaawisu wadalika maca naqsi sawaabiha wa haddii khushuucdaasi ay kaa yaraato ama aaday kaaga yaraato salaadii baa yaraadae waa kaa dhacaysaa gashigii wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday an yusalliya arajulu qofku inuu tukado mukhtasiran isaga oo kelyaha haysta isagoo dhexda haysta muttafaqun calayh walafdu limuslim wa macnaahu waxa weeye an yajcala yadahu inuu gacantiisa yeelo calaa khaasirati kelida dadka had iyo jeer fatooshka ah kibray siday kelida u qabsadaan saa inuu yeelo waa la diiday isagoo sidaasa inuu tukado oo kelida haysta ama labadaba haystan wa fi lbukhaariyi can caaisha ana dalika arintaas xikmadda loo diiday ficlu lyahuudi fii salaatihim yahuuddaa markay tukadaan sidaa sameeya Ah, oo salaadoodu qaar inay foori ahayd inay sacabagaraac ahayd qur-aanku sheeg salaada kiristankana waa adiga arkayo waa qofkii oo isrifrifayo o isku gujinaya nimankan salaadooduna waaba keliya qabadba inuu keliyaha sidaa u qabsado wey ama kelida lidaalik ba had iyo jeer qofka mutawaadica ahe iska edabsana dhowrsoon aanay dhaqankiisa ahayn ee dadka intay uurta soo yaro taagaan sidaa keliyaha u qabsada hadiyo jeer kibir ba isaga badaya xaalkooda marka dee khushuuc la doonayo dhaqanka noocanihi ficil yahuudeedna uu yahay khushuucdana uu ka hor imanaya marka faral ma aha qofka oo gacmaha halkan ku haysta waa sunnayaasha salaada ka mid gacmaha laabta la saaraya laysku qabanayaa sunayaasha salaada weyn haddii uu qofkaasi sunnaha ka tago dee adaabtii salaada iyo sunnihiibu khilaaf laakiin hadduu dhidhii kale kusii daro edabdarada noocaasa uu raaciyo iyo kalbaqabsiga taasi baa markaa dhib kale sii kordhinay oo marna sunuu ka tegey marna foolxumu kusii daray xikmaduna waxa weeye alibticaadu min mushaabahati alyahuud wixii cibaadaha oo dhan cidna lagaga dayan kari maayo macnaha cid shisheeye nebiguunbaa laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam waqiila alxikmatu anahu ficlu lmutakabiriin waxay u diidaya ma jira labadaba in lagu fasiro salaadiina waa qofkii marka uu tukanayo waa inuu muujistaa sawir macnaha waa inuu qofkii ahaadaa qof baahan oo ilaahay isu dhigil dhigayo oo dee aada u khushuucaya waa inuu noolaa jumhuur lculamaai xamalu nahya cala tanziih nahyigaa isaga ahi heer xaaraantinimo ma gaadhsiisne waa ka sokeeya waa kolleyba waa wax manhiya oo la diiday wacan anasi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi qudima alcashaa marka cashada lasoo dhigo fabda-uu bihi cashada ku bilaaba qabla an tusalluu lmagriba intaydaan maqribka tukanin ka hor muttafaqun calayh ummaddaa isku waafaqday sixadiisa taana qowl lagu fasiray wey labada sheekh baa isku waafaqay ta ka laazinay waxaa lagu tirinayaa waxyaabihii dhimi karaye dhaawacayay khushuucda salaada dhexdeeda la doonayo ilahay uu ku ammaanay aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucdaasoo lagu ammaanay muminka wixii ka dhaawacaya weeye waxa nusuustu ay tirinayso waxyaabaha ka dhaawici kara waxaa ka mida qofkii oo yaro hunguroonaya insaanku waa iska daciif noocuu doonayaba ha ahaadee sidaa darteed marka meeshii raashin uu yaallo naftiisa inay u baahantahe xoogaa gaajo ahina ay hayso si uunbuu u yaro qadiman yahay si uun ayuu u qadiman yahay marka salaada maqrib iyadoo loo aqiimayo halkan cashadii taalla ama lasoo dhigaba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maqribka gelina cashada ku bilaaba salaadahana dee saa dareemi karayso waktiga salaada waynu soo marnay tee ugu wakti yaray almaqrib maqribka ugu wakti yaraa oo waktigiisuba hal wakti unbaabu ahaaba isagu istabna xagga waktigaaba ma lahayn haddaba kiibaa lagu yidhi ugu waktiga yaraa markay meeshii cunna timaado cunnadaa iyo naftu xaggeeda milicsamine bal iskaga bilaabo fabda-uu bilcashaa qabla an tusalu lmaqriba iska iska weliba waktigaas saynu dareemi karayna maqrib iyo casha sida badan waxay isku soo beegmaan goorma ramadaanka ramadaanta isku soo beegnaa marka dadka qaarkood soomaalida in badanoo kamida ah weliba fuqahadii hore ayaa waxay isaga yerbadeen asxaab alwaswaas waxay dhaha hadii wax layaalo cuncunato ilkaha iyo qabsanayaanoo markaa salaada kaa burayso sidaa daraaddeed waxbaha cunine biyo unku luqluqoo ka gaadhsiy afarta ragcadood waa adiga arkay dabeedna maqribka sida loo tukado afarta ragcadood soomaalida waxaan leeay saddex ragcadood soomaalida sida loo tukado ilaa ducadii ay ku adkaayeen ma duceeyaan oo iskaga carda sunno iyo duco iyo waxba ma jiraan ah, markaa dabeedna waxa weeye naga rido oo aan ka gaadhna afurka toban dir baa qofka markaa inta uu ku gaajo beelayo ayuu ku cuni karaa marka waa in la adaamaa dabeedna dadka waktiga la siiya ay kaga bogan karaan xoogaa gaajo beela xoogaa marka la gaajo beelo la iska luqluqle la iska cadaydo in si wanaagsan loo xidho wey duwalkaa khaliijka marka had iyo jeer hadday rabadaanku ugu soo gasho iyaguna xoogaabay kusii yaro talax tagaan afur waxa lasoo dhigaa waafi ahoo macalcasho ah oo hilibkii iyo qahwihii iyo shaahi iyo wixii o dhan meesha yaalaan dabeedna kuwaasaa dadkii shaqaalaha iska yaro durufaysnaayo wixida waa lagu dhegayaa nusta saaca bay gaadhaysaa markaasaa maqri salaada maqrib baa la sheegay salaadihii kalena waa la mid waayo xikmadda ayaa ah xuduuru lqalb in qalbigu joogo ayaa la doonaya fahalkaa had iyo jeer raashinkaasina markuu meesha yaallo dee dadku si unbay u yareegayaan waa kuwa albaabka isku jiidaya marka si nafisa si loo sumaysto loo tukado waa waa wixii kastee nafta mashquulinayunbaaba looga jeeda arrinta noocanihina ee uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa sunna weeye waana sida fiican raajixa inkastoo qaarkood ay waajib ka dhigeen sida daahiriyadoo kale hadday dhacdo waktigii inuu baxayo oo uu cidhiidhi yahay waxaa lagu horreysiin doonaa kolkaa in la ilaaliyo salaada sidaa ilahay wuli salaada ilaaliya xaafiduu cala salawaat salaada ilaaliya baa l marka si aanu waktigii u bixin iyada markaa waa la iskaga bilaabi doonaa haddii qofku wax abateed aanu haynin raashinku haba iska yaalay wuu iska xijirceshan yahay oo gaajo aanay jirin waa iskaga tukan karaa waayo xikmadda meesha taallaa waxa weeye baahida qofkii uu qaba iyo naftiioo eegeysa oo uu aada u milicsanayo u jeclaysanayo iyo khushuucdii oo ka xumaanaysa haddaan baa jirin dee raashinkuuna iska yaallo dhib male waxaa taa kasii horeysaba in aanay haboonayn in laisku la isku beegaba isku beegidda laftigeedu dee ma haboono waktiga salaadaha la tukanayo un in lagu soo beego raashinkana dabeetana naska un lasoo qaato le raashinka kolka lasoo dhigo salaada dee marka horeba kala dub kala wakti ha ahaado wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi idaa qaama axadukum fi salaa midkiin markuu taagan yahay salaada dhexdeeda falaa yamsaxi lxasa yuqruruxa masixi faina araxmata tuwaajihu naxariistii ilaahay baa soo ku soo jahaysatay rawaahu lkhams biisnaadin صaxiix zaada axmed wazaada axmed waaxidata wain kaana laabudda fawaaxida haddii kollayba uu masaxayo mar qura un ha ahaado aw dac ama iskaba daah ama mar qura un masaxaada ka dhig wa fi صaxiix صaxiixa waxaa ku jiray can mucayqib naxwuhu kanoo kale ayaa saxiix lbukhaari ku yaalay bikayri tacliil iyadoo markaa aan la cilaynin oo tacliilku waa maxay xadiidka tacliil baa ku jira faina araxmata tuwaajihu intaas sidaa ciladii loo diiday ka hore ah cidlada quruuraxa masaxaadiisa loo diiday faina araxmata tuwaajihu bay marka intaa mu wadanin laakiin iyadoo ninkaa laga warinayo bilaa tacliil buu ku wari waxyaabaha had iyo jeer keeni karaa waswaaska ama khushuucdii qofka ka dhaawici kara waxaa ka kamida ah dhaqdhaqaaqa badan ee qofku ama foodiisan uu masaxayo ciidda ka masaxayo ama dhulka halkii uu ku sujuudayo uu masaxayo marka idaa qaama axadakum fi salaati kolkuu salaada midkiin u taagan yahay ama uu salaada ukacee uu tukanayo labadaba noqon karta hadduu salaaddii utaagan yahayna dee dhulkii inuu masaxaa uma suuroobaysa wejiga masaxaadiisii iska daayo haddii salaadii uu ku jirana meeshuu ku tukanaya masaxaadeeda wadwataa haynaga daayo dee ilaahay ha qaabilo markaa xadiidkuna tilmaamaya naxariista ilaahay kusoo jahaysateen iyuu ka jeesan inuu ka mashquulin marka waa arrin karaaha arrintaasi kamaa yukrahu an yamsaxa mawdaca sujuudihi min alard xikmaddana waa kaa tilmaamay iyo cilada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu dadaalayaa sidii loo heli lahaa loo waajihi lahaa naxariista ilaahay waxa markaa halkaa aynu ka faa'idaysano kale qofku hadduu salaada doonayo marka hore arrimihiisa ha diyaarsado wixii ku keeni karaa dhaqdhaqaaq marka hore ha iska hagaajiyo masalan eriyada uu ku tukanayo marka hore nadiifa ahaato yaa wixii buurbuurah iyo wixii hoosta kasoo mudmudaya ha dhowto markuu salaada galo mashquulin laha ha iska sii hagaajiyo ha iska hagaajiyo saynu hore usoo sheegaynay dhegahan biyaha had iyo jeer dadku ay ku shubaan iyo wixii cuncun keenaya inuu salaadiis isxoqxoqo ha iska sii hagaajiye qof oo hadhow dhaqdhaqaaqu sameeyo waaya taasaa yarayn karta markaa hadhow inuu mashquulkan u kaco hadduu ficilkaas sameeyana ficil ka burinayo salaadii maahe waa ficil khushuucdiina dee ka yarayn kara ajrigiina markaa dee uu ka yaraan karayo laakiin ma burayso salaada mar keliya ayaa markaasu nebigu kasoo reebay calayhi salaatu wasalaam inaad ka tagtaa wanaagsan haddaanad ka tegayna hal maroo keliya can caaishata radia allahu canha qaalat saaltu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaan weydiiyey bay xaaskiisa caaisha can ililtifaati fi salaa daymood baa la daymoodka salaada dhexdeeda qofkiiba markuu tukanaya haleeraha eegeega faqaala wuxuu ihi huwa ikhtilaas waa halqab ama dhufsasho yakhtalisuhu shayaanu shaydaanku uu dhufsanayo min salaati alcabd addoonka salaadiisii iyo soo jeedkiisii iyo khushuucdiisii oo uu shaydaanku uu soo weeraro qaybu halqafay weeye rawaahu lbukhaari walitirmidi can anasin wasaxaxahu iyaak iska ilaali buu leeya waliltifaata fi salaa waxaan kaaga digaya alintifaata fi sala salaada adoo ku jira inaad hareeraha eegeysto kor iyo hoos iyo hareeraha fa inahu halakatun waa guuldaro iyo salaad xumo fain kaana laabudda haddii aanad kolleyba iska daynaynin fafi taawuc bal sunnaha uun falalka ka daa fafi taawuci sunnaha uun jaleecada waad yar samayn kari laakiin ka daa falalka xadiidku saasuu xusaya qofkii waxyaabaha muujinaya inaanu khushuucayn ama khushuucda ka yarayn karo waxaa kamid a isagoo hareeraha eegeega taasaa dhibkeeda le fain kaana tama xaajatu haddii laakiin duruufi jirto ka khawfin wa taraqubi caduwin lam yukrah masala wuu cabsanaya ama waxbuu iska yaro eegaya salaadiina wuu tukanaya waa loo yaro ogolaya inanka inta suuragala abi daauud wuxuu warinaya can sahl bni xandala alxandaliyi qaala huwiba bisalaati subxi fajacala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusali wahuwa yaltafitu ilaa shicbi wa kaana qad arsala faarisan min alleyli yaxrus way dhacday isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam tukinaya dadka salaada subax in uu halkaa meel a yaro eegayay meel halkaasahoo uu faras u diray habeenkii oo baqa ka yaro jiray ayuu ilqoodha ka yaro eegayay marka taasoo kale waa duruuf jirto wey duruuf jirto iltifaatka noocani ah ee karaahiyada ah salaada dhaawici karaya waxa weeye marka uu qofku qoorta duduwayo qoorta marka uu yaro duwayo wey laakiin haddii macalaabta uu isbarooriyo shuruudii salaada mid kamida baa la waayo oo ah istiqbaalu lqibla qibladii uu qofku qaabilayay buu dee ka jeedsaday oo markaa bilaa cudur markaa salaadiiba waa ka bursa ama in istadaara almusali bijumlatihi fastadbara alqiblata xaruma wababala salaad dee shuruuddii salaadda mid kamidaba la waayay laakiin waa tan yare hareeraha waa la daymoodka khushuucdii bay yaraynaysaa waliqbaali cala allah waxaad halkaa ka aragtay oo kale inay tahay nooc shaydaanka dulimaad xaggiisa ka yimid tuugo salaadeed oo salaadii uu kaa xadayo shaydaanka ila ikhtilaafka maalkao la dhufsado lala carara laydha intuu tuugu kaa dhufsado lala cararo marka noocii oo kale wey isaguna salaadaadii dhamayska tirmi lahayd ee sida waafigaa lagugu qori lahaabuu rifrifaya waxaad arkaysaa cibaarada nabiga calayhi salaatu wasalaam fainahu halaka waa halaag xagga diinta nabiguna wuxuu ku ducaystay calayhi salaatu wasalaam allahuma laa tajcal musiibatana fii diinina ilahay diinta aanay musiiba naga dhicin waxaa kaloo aada arkaysaa arrimuhu sida usii kala muhiimsan in la ilaalinayo salaadii faralka faralkahayd inay kasii miisaan badan tahay tii sunnaha ahayd oo eegmada dhexdeedaa ah inay ka dhib badan tahay ta sunnaha dhexdiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ka ilaali buu ku leeyahy ta faralkaana kasii ilaali kasii ilaali qala ibn hubayra jumhuur culamaa aw lfuqahaa calaa ana aliltifaata laa yufsidu salaata walaa yubdiluhaa wainamaa yunqisuha aada buu yaraynaya ajrigii waxaad u ordeyseena waaba ajri wa can anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahy naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee idaa kaana axadukum fi salaa wardadii midkiin markuu salaada ku jiro fainahu yunaajii rabbah ilaahaysu lafaqaya falaa yabsuqanna yaanu tufin bayna yadayhi hortiisa walaa can yamiini dhinaca midigta yo candhuf ku tufi midigtaiyo hortiisa walaakin can shimaali bidixda ha ku tufo oo shimaalkoo taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda cagta hoosteeda oo bidixda ha ku tufo muttafaqun calayh wa fii riwaayatin aw taxta qadamihi ama gomada hoosteeda aku tu oo markaan meesha ciidtaa ama qarfadaa banaanka ku tukanaya saasuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xikmadda lagaaga doonayo khushuucda waxa wey ilahay oad hortaagantay waad la hadlaysa isna kuu jawaabaya iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin faatixadoo dham waa ilahay baad la hadlaysa mar baad ammaanaysaa mar isagaad la hadlaysaa mar isagaad baryaysaa intaa wey alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim maliki ywm اddiin addoonkaygii wii ammaanay ayaa ilaahay uu leeyahy xamadanii cabdi wamajadanii iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin haada baynii wa bayna cabdi intanina aniga iyo addoonka ayay noo dhaxaysaa inuu icaabuday uu sheegay gargaarna way weydiisanaya ihdina asiraada almustaqiim ilaa akhiri suura haada licabdii walicabdii maa sa'al ilaahayna wuxuu leeyay intaa dambe baryada ah addoonkaygii waxbuu i weydiistay u gaar waxa uu weydiistay baanu leeyahay saasuu ilahay ula hadlaya marka waana cabsima inuu qofkii kasii jeedsado ilahay isagoo saa ula hadlaya riwaayadii bukhaari waxay ahayd faina rabbahu baynahu wa bayna alqibla riwaayadu saasay tilmaamaysa aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid waa markaad ilaahay ugu dhawey candhuuftaasina in la tufo mayo horta iyo midig loo tufo dee malaaigtii ayaa iyaguna hareeraha kaa laakiin hoos ula kacbaa la waxaa markaa halkaa aad ka arkaysaa de haddii hoos u tuftaa lagula cagta hoosteeda ku tufee haddii masjidki uu yahay qofkuu masjid ku tukanayo laga ilaalinaya candhuuftii dee waanu samaystaa masar iyo mara iyo waxyaaba uu ku tufo siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka u intuu qofku maradiisa ku tufa ha isku jijibiyo marada ha isku xoqo ama kaa jeebka kugu jira mindiil kaa yar intood la soo baxdo masar kaa yar ku tufo saa isugu celceliyo jeebkaaga waxaagu adiga yay ku dhaafine iskaga cesho goodha waa iska farsamaysi sidaa wey inaha dambe adaa sii daalacan albusaaqu fi lmasjidi khaiatu wa kafaaratuha dafnuha raqam tisca ah. ayuu ku leeyahay waxa xikmadiibaa aynu hore usoo marnay ama daamasaajid baabay noogu iman doontaa masjidka dhexdiisa lagu tufa candhuufta noocay doonaysa ha ahaata xataa tan saafiga ah waa gef waxaana dembi dhaaf u noqonaya inaad ka tirta meeshii ood ka biiso waaya sidaasoo kale aanay habbooneyn haddaad ummadda ku dhibayso shaaricoodana nebigu calayhi salaatu wasalaam kaadidii iyo saxaradii iyo qurunkiisa umuu diidin oo kumuu tilmaamay waxyaaba lacanad keeni karaa dee hadduu qofku xaa ka weyn meeshii marmarka ahayd ee dadku maraya ku tufo ka warran oo lagu silbado soo laguma dakhrabi karo khatar cadiya qofkii aada u dursanay hadduu xasadii halkaa marmarka u tufo dee nuqsaanteeday leedahay intaan caafimaad ahaan la gaadin caafimaadkiibay uxuntay dhibaatadiibay uxuntay araggiibay uxuntahay marka waxaasoo kale qofku inuu idhaahdo laguma arkayo maahe waa inuu ku xisaabtamay inuu ilaahay arkayo wax walba adabiyaadka qofka muslimka ahi ilahay xaggiisu iska eegaya wacan anasi radia allaahu canhu qaala waxa uu yihi kaana kiraamun waxaa jiray daah daah baa jiray lcaaisha radia allahu canha caashaa waxay lahayd daah satarat bihi waxay ku qarisay oo ay ku xidhay daaha jaaniba baytiha gurigeeda barbarkiisa daaqad gurigu lahaa ayay daah ku xidhay faqaala laha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi amiidii iga kaxe iga durki amiidii canna naga durki qiraamaki daahaagan haadaa ee daahan isaga calamada iyo sawirada iyo leh meesha ka fuji fainahu arinku waxa weye laa tazaalu tasaawiruhu sawiradiisii kamay suulin tacridu lii inay ii muuqato fii salaati salaada dhexdeeda anigoo salaada ku jira unba ishaydu ku dhacaysa sawiradiisaasi bahalkaa sawirada leh meesha ka fuji amidi imaadada waxa weey iyadoo meesha laga jaro oo laga saaro kiraamkuna waa daaha isaga ah ee calamada leh ama sawirada leh bahalkaa sawirada leh markaan salaada tukanayaba ishaydu ku dhacaysa oo uu ii muuqanayo si uman u yara egeegayay iga fuji rawa bukhaari kaasi waa xadiid xadiidka labaad waitafaqa labada sheekh waxay isla waafaqeen calaa xadiiiha xadiidkii markaa caaisha fii qisati ambijaaniyati abijahm ninka abijahmi la odhan jiray sijaayadiisa ka warramayey ayay soo wada saareen intaynu uga jeednu sheekhu ka soo qabsadeen maxalu shaahidka oo ah wafiihi xadiidkaa waxaa ku jiray fa inahaa sijaayadani alhatnii can salaati salaadaydii bay iga jeedisay ninka eh, la yidhaahdo abijahmi magaciisu waa caamir bnu xudayfata alqurashi alcadawi ayaa shishaada beekaaye isaguna mid buu usoo diray midaasi dee mid nalaha uusoo yar xulay ahaydo calaamado iyo waxlale bara balballaadhan oo qofkuu ku yara mashquuli karo marka quruxdeedii waxa soo soko marayba waxaa qofka jeedin karee barbarta iyo xariiqyaha faraha badan ayaa ku yaalay deedna nebigu waxa ihi ninkan ambijaaniyadiisiiyo jihaadiisii celiyo taydii keena isagaa sitee ama dhabarka ha u rogo ama meel kale ha mariyee ya mid isagii ay kasoo fushay halagu celiyo aniga taydii halaga keeno marka wuxuu ku sababeeyey oo loo celinaya salaadaydiiba iga jeedisay waxaa la doonayaa qofku markuu salaada tukanayo inuu usoo jeedo sida xoolahaba laydhaa hebelna wuu xoolo ogyahay baa laydhaa hebelle waa xoolo moogyahay soo isma qaabilsana qofna waa qof salaad og qofna waa qof salaad moog marka had iyo jeer markuu qofku dayaco xoolaha waxa la idhaahdaa xoolihii hebel baa ka jeediyey hebel hebel baa maanta u baxoo ka jeediyey xoolihii macnaha uu ka mashquuliyey alhatni can salaad salaadeeda iga mashquulinta iga jeedi labadaa xadiisba waxay tilmaameen waxyaabaha khushuucda waxu dhimi kara waxaa kamida meesha uu ku tukanayo qofka iyo hareerihiisa in ay jiraan wax ka mashquulin karaya marka daahi iyo sijaadii iyo wixii la eegayo calaamad lahaa labadaba meesha layga saaray buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam mustafaadaadka xadiidka markaynu eegno waxa sunnaa in qofkii laga meesha uu ka saaro wixii salaada ka mashquulinaya ee midabo iyo wixii lamid ah waaya si qalbigiisii qofkii uu xaadir u noqdo waxaynu ka faaidaysannay khushuucda salaada inay lubu salaata salaada beerkeeda iyo lafdhabarteeda sidaa daraadteed falyaxris lmusalli cala istixbaabi dawaaci dalik waxyaabaha keeni karaya inuu salaadii ka jeedsada iska ilaaliya qofka tukanaya litatima salaatu watakmula cibaadatu cibaadadiisu ay u dhamaystiranta qaala alimaamu axmed kaanuu yakrahuuna an yajcaluu fi lqiblati shayan xata almisxab halkaa wixii qibladaba inuu maaragtay waxay ka muuqdaanba way diidi jireen bui aimatu salaf walow kitaab qur-aan ah la ahaadeen kitaabka dee aayad baad kaaga soo bixi karta waxaa dushiisa ku qoran isagaad ku mashquuli kar si kastaba haatee wax hortiisa yaalana waaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa alqiyaamu bilamri bilmacruufi walnahyi can ilmunkar wixii aada aragtee reerkaaga iyo saaxiibadaa iyo xafiisyadaada iyo ka agdhoween diintu ogolayn iska dhaqaajiyo o iska suuliyo ha fudaysanin ilaa shayga xumaanta ahee dadku uu samaynaya haddaad fudaysato adaa samayn dadka haddaan iska jahayn weyna aday ku jahayn marka sidaasaanu ufudaysanin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaa aad ka arkaysaa nebigu malagna ma ahayn makhluuq kalena ma ahayne bashar buu ahaa basharka wixii jeedjeedin karaa isagana waa jeedinay saa darteed buu dadaalay waxaa laga faa'idaystay buu uhi inaanay hagaagsanayn zakhrafatu lmasaajid wa taswiiquha wa jaclu lkitaabaati wاlnuquushi fiiha mima yuhi musaliin masjidkii in aan aada loo qurxinin oo barabara loo yeelin masaajida carabtii bay inta badan ku badan tahay qaar baad moodeysaa mitxaf meeshii museumka hidaha iyo dhaqanka ama wax lagu daadaawan jiray baad moodeysaa sida ay u qurxiyeen iyo waxa ay ku qorqoreen iyo aada u fara badan oo qofkii mashquulin karaa saaxiibadeena qaar baa ka cawday beer social masaajid ragu de waa yar kala duwanya ninkii malaha tuuleediy xiir isku aagaagena muraayadda waa ka xiisa dhacay ninkii de aan aada muraayada horaha aragna de waaba ku mashquulay <laughs> waay halkaa marka ma hadii dahyaro khafiifa inta wajahada muraayadda ama sida lagu xidho dee dheerayno furudoo laydh aan celinayn taasina waa mid waxa kale oo markaas aada ka qaadatay in daah lagu xidi karo guriga iyo albaabka iyo daaqadda iyo meelaha iska had iyo jeer ishu ay kasoo geli karayso in lagu xidi karo waayo caaisho nebigu daaha umuu diidin wuxuu u diiday sawirada uu leeyahay daahu kaasuu ku diiday laakiin meeshii aan markaa dee ahayn ereyadaa daaqadaha iyo albaabada iyo ah ee iska gidaarada ah waa laga fiican yahay saxiixu muslim waxaa ku sugnaa min xadiidi caaisha nebigu waxau ihi maa umirtu an aksuwa alxijaarata watiin in anigu dhagaxaanta iyo dhoobada aan dhar huwiyo laima amrin la ima amrin macnaha mashruuc maaha macnaha sunne maaha waa laga yaabaa in aanay dee manhin ahayn wax la diidayn ahayn laima farin maadaamu nebiguna calayhi salaatu wasalaam marka waa laga fiican yahay de xadiidkaad usoo qaadan haddaad aroosanayso inantii baad usheegi inantii dahayada badan kugu xidhaysa axaadiiskaasaa jire bal aan soo yarayna dhawaaraadkooda waaya halagu wada wareejiyo bay dhahaan dumarku mushkilaadaha dumarkay ka midta guri dhan oo shan maqsin ahoo m intaasoo mitira in la ydhaa halagu wada wareejiyo bacallahana suuqa ka yaray mayna de calafkoodun qaadayo laakin waxa weeye alba inta manfadka ahe ishu ay kasoo dhici karto intaasunbaa loo sheegay khilaaf culamaa fi tasaawiir sawirka iyo khilaafka culimadu dee waa badan yahay risaaladana waa laga qoray waxaynu kusoo ururin karnaa way isla waafaqsan yihin sawirku marka uu yahay kan gacanta lagu xardho ee artisku uu sameeyo ama gidaarka lagu sameeyo ama marada lagu sameeyo ama uu yahay kii taalooyinkaee jidhka lahaa dadkii meelaha ay ka taagtaagi jireen waxaa gaaladu aadka u jecelyiin kawlisla horta sii xaaraantinimadiisa marka laga soo reebo ka caruurtu ay ku ciyaarto kaa caruurtu ay ku ciyaarayse haba ahaada noocan dee aynu aragnay caruursadaha iyo isagu waa banaan yahay axaadiis saxiixa banaynaysa waxyaabaha markaas la isku khilaafay waxaa ka mida kan casriga badan ee photografka ah oo qaarkood ay leeyihiin ma banaana liannahu magaciisa unbaaba kaaga filan ba idhaha maxaa la idhaahdaa sawir asuura ka ka shaqaynayana sawirla la idhaha sawirle iyo sawir de halkaasaabay ugu dhantay intaan magacaba la dhaafo qolyaha qaarkoodna waxa ay leeyihin dee berigii nebiga ma jirin arrinkani waa wax gabaal soo kordhay wuxuu lamid yahay biyaha xareedda ah ee qofku uu iska eegayo iyo muraayadda markuu isku daawanayo uu ka soo baxayo Ehm, waa xabsu dili baa la idhaahdaa harkii oo la joojiyo wey xikmadda loo diiday sawirkana waxau ahaa waa kuwa marka ay wax sawirayaan khalqigii ilaahay shabahaya khalqigii ilaahay qofku muu shabihinoo mid lamida muu samaynin kii ilaahay harkiisunbuu joojiyey masaladaasi waa masalo markaa culimadu ay dood ka leeyihiin laakiin way isla waafaqsayn haddii daruura ay keento oo qaybihii sharciga iyo wixii looga baahnaa intii kursi inay iska banaanaan karayso duruuf keentay daraaddeed waxaynu kusoo ururin lahay qofku dee wax ku kalifayaaba haddaanu jirin inuu isku mashquuliyo maaha waayala caruur caruurnimun bay muujinaysaa inuu albanuun ku meeraysto qofka iyo sawirkanaan lahaan jiray iyo sidan u ahaa iyo waxa marka inuu isku mashquuliyo maaha maadaama murankaasi ka jiro markaynu soo koobno wey wacan jaabir ibni samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ihi layantahiyanna aqwaamun qolyo way iska dayn doonaan yarfacuuna absaarahum indhahooda u taagaya ila asamaai cirka fi salaati markay salaada ku jiraan bay cirka eegayaan kuwaasi ha iska daayeen cir eeggaa aw laa tarjicu ilayhim ama ishoodu kusoo noqon maysa inkaar baa ku dhici ishaasi way ka duuli walahu can caaishata radia allaahu canha muslim wuxuu wariyey caaisho xadiidkeedii ah qaalat waxay tihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan maqlay yaquulu isagoona laa salaata bixadrati acaam qofku salaad inuu ku tukado maaha ama salaadi ma hagaagsana bixadrati acaam meel raashin yaallo raashin cunadii meelay taalla in salaad lagu tukado maaha waxaa layska cuno walaa wa huwa iyada oo qofkii yudaaficuhu ay soo riixayaan alahbataani labadii xumxumaa saxaradiiyo iyo kaadidiiyo qofkii ay soo riixayaanoo uu isku celinayo inuu salaad tukado ma hagaagsanaa saddexdaa arimoodba salaadii bay mashquulinayaan ayay qofkii ka mashquulinayan khushuucdiina way luminaya ta horeysa waa maxay waa daymada badan weliba daymadu way sii kala daran tahay qofku cirka u eegayo qofku marka uu cirka eegayo way kasii daran tahay markuu hareeraha yaro egeegayo way kasii yarka kan tahay lidaalik baa qofka aada waajahayse aada aada u qiimeynayso qadarinayso haddii aada meesha aada joogto markaa dusheeda iyo meelaha iska yaro daawanayso qof bilaa macnaha buu ku arkaya way kasii shishaysaa markaad hareeraha eegay markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam waciidkan uusoo jeediye o wuxu uhi dadka cirka eegeegaya iyagoo salaada ku jira way iska dayn haddii kale aw laa tarjicu ilay inaanay kusoo noqon baaba laga yaaba ishaas oo sidaa ku indhabeelo ama uun indha indha korutaagun ku dambeeyo ishiiba ay cirka un taliganto nooc habaaraa ku jira taasi waa mid marka ishaadu meesha ay qabsanaysa ta halkaad ku sujuuday midda labaadna hore inuu soo marno waa raashinkii oo yaalla in salaaddii la tukada maaha laska cuno midda saddexaadna waxa weeye qofkii xamaam u baahan isagoo xamaam u baahan oo waxaasi ay soo riixayaan oo dareen kaa qaba in uu salaadii gala maaf ha iska soo xamaamdu khushuucdii salaada ayay waxyeelayaan arrimahan oo dhami laa yazaalu allahu muqbilan cala alcabdi fii salaatihi maa lam yaltafit faidaa sarafa wajhahu insharafa canh addoonku ilaahay buu soo qaabilsanyo uu eegayaa markuu addoonku jeedsadaabuu ilaahay ka jeedsanayaabuu xadiidkaasi leeyahy waaya waa xaraam arrintaas ma hagaagsana waa xun ay tahay ajmaca alculamaau calaa taxriimi inay xaraam tahay waa la isku waafaqay waa nooc edab ah haddii la yidhi indhaha kor ha u taagin oo ha fiiq balka war hadduu iskuma qabtaba iyada qulligeeda waa wax isweydiin xadiidku kama hadal ma diidin laakiin culimadu way kala qaadeenoo waxa ay leeyihiin horta marka hore hadyigii nabiga ma ahayn calayhi salaatu wasalaam inuu indhaha isku qaban jiray lama sheegin markuu tukanayo sida wanaagsane waa inuu indhaha furo dabeetana eego halka uu ku sujuudayo waa mid waayo haddii laakiin ay dhacayso inaanu ishii karaynin oo inuu meelaha u yaro baxdo oo dabeetana khushuucdii ay ka dhaawacayso oo isku qabto dhib ma laha bay leeyihin culimadu oo mm, meel masel barabara badan iyo wax badan ku qorqoran yihiin buu ku tukanaya ama daahiyo badan oo caleemaha iyo waxaa leh ayuu ku tukanaya markaasoo kale hadduu isku qabto oo khushuucdii ay u keenayso ma dhib badnaa waxaa lamida mudaafacatu akhbasayn qofkan waxa maaragtay isku celinayo waxa waxaa la yidhaahdaa magaciisa xaasiq baa la yidhaha ama xaaqib ama xaaqib xaaqib xaasiq xaaqib qaarna saddexday uqaybiyaan inay afhaysiyan waxa kala hayaan laakiin wax kastaba ha ahaatee wa wixii mashquulinaya haddii masalan calooshii wax ka sii yihiin oo xamaam ugu baahan yahay haddii uu baqayo dhibkeeda ayay leedahay haddii haddaba uu sidaa ku tukado salaadii ajrigii unbaa ka yaraanaya way ka ansixi culimadu waxa ay xuseen hadday dhacayso inay miyir tirto dadka qaarkood oo xundhira hayso hadday dee saa ku tukadaan iyadoo xundhurtaasi hayso waxaa laga yaabaa inuu miyir beelaba qofka hadduu salaada arkaanteedii iyo shuruuddeedii luminayo qofka waxa haya daraaddii way kaga buraysa waa inuu ka baxaa salaaddii au xamaam tuka wacan abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu waxau ihi atasaaubu min ashayaan hanaansigu shaydaanku ka yimaadaa ku gujiyo waa caji faidaa tafaa'aba axadukum midkiin hadduu hanaansado falyakdim ha isku celiyo ma stadaaca intuu karo falyakdim ha isku celiyo ma stadaaca intuu karo rawaahu muslim watirmidi wazaada fi sala idaa tafaa'aba axadukum fi salaati midkiin markuu salaada dhexdeeda hamaansado shaydaanku hamaasigaasi ka yimi ha isku celiyo marka halkaa waxa aad ka arkaysaa qofku waktiga uu ilaahay hortaagayo waa inuu qalbigiisa soo jeediyaa firfircoonaan muujiyaa cajsiga iska ilaaliyaa waxyaabaha cajsiga